bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo afaraad oo suuratu nisaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii mu'miniinta ahay oo raasikiinta ahay oo ahlu kitaabka ahay oo cilmiga ku rusuukay oo aanu maaragtay ka soo warrannay casharkeenni waxaa ka mid ahay cabdullaahi binu salaamiya wa asxaabi iyo mu'miniintow dhah ilaahay muhaajiriin iyo ansaarbale leh nabiga haddii la yidhaahdo waxay rumaynaayaan buu dhah ilaahay waxa lagugu soo dejiyey sayidka maxamedka ahu oo qur-aankaasa iyo wixii adiga kaa hor la dejiye oo kutuba ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaala salaada kuwa oogaaya dekadana gudanaaya iyo kuwa rumaynaaya alla iyo yoomul aakhir waxaanu siinaynaa hawdha ilaahay ajir ayaanu siinaynaa oo weyn ayaanu siinaynaa ayadda haddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugaga warramayaa waxyiga rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam alla u waxyoonaayo inuu la mid yahay kii ambiyadii isaga ka horaysa loo waxyoo jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisu mid saxiixa ay tahay oo lamida ambiyadii ilaahay ka horaysay ayaa ilaahay ka warramayaa markii waxaa weeye mushrikiinta iyo iyo ahlu kitaabku ay inkireen oo yidhaahdeen lasta mursalan iyo waxyaabo lamida markay yidhaahdeen waxaa la sheegaa aayaddan sawnusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi nin la dhihi jira miskiin iyo caday ibnu zayd labadaas nin ayaa rasuulka calayhi salaatusalaam waxay ku yidhaahdeen maxamedow annagu ma garanayno alla inuu bashar uu shay ku soo dejiyey nabiyullaahi muuse kabacdi nabi muuse kabacdi wax wax lagu soo dejiyey oo bashara ma jiraan bay yidhahdeen mana naqan annaga taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uga jawaabayaan ama waxaa la yidhi waxay jawaab ay ka tahay waxay yidhaahdeen baa la yidhi lan nu'mina laka xataa tunazila calaynaa kitaaban min asamaa'i waxa weeye kuu rumaymayna maxamedow ilaa aad nooga soo dejinaysid kitaab samada oo kitaabkana waxaa weeye jumlatan waaxidatan lagu keenaayo macnahana waxaa laga wadaa waxaad akrinaysaan nubuwadii nabinimadii nebiyullaahi nuux ayaad qiraysiinood mar walba aad akrisaan iyo ambiyadii waxaa weeye lasoo sheegay oo aayaddii hore lagu soo sheegay rasuul lagu soo dejiyana ma jiro waxa weeye intaas hadda lasoo sheegay kitaab jumlatan waaxidatan sida nabiyulaahi muuse loo soo dejiyey haddii marka waxa weeye kitaab jumlatan waaxidatan loo soo deji waayo arrintaasu ma ahan baa la leeyahay mid ceebaynaysa waxa weeye ambiyadaas laga soo warramay iyo rasuulkeena alayh salatsalaam nabinimadooda waxba uma dhibaysaa laleeyi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala inaa annagu buudha ilaahay owxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow kamaa owxaynaa saan u waxyoonay ilaa nuuxin nuux aan u dha ilaahay iyo wanabiyiina nabiyaashi oo min bacdii nuux bacdigiisa ahaaday iyo wa owxaynaa wa kamaa owxaynaa sidaan anugu ugu waxyoonay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo walasbaadi owlaadu yacquub iyo wa ciisaa nabi ciise iyo wa ayuuba nabi ayuub iyo wa yuunusa nabi yuunus iyo wa haaruuna nabi haaruun iyo wa sulaymaana nabi sulaymaan waataynaa waanu siinowdha ilaahay sulaymaan aabbihiis daawuudda daawuud ah zabuuran zabuur kitaabka la yidhi ayaanu siinay waataynaa waanu siinay daawuudda daawuud zabuura zabuur ayaanu siinow dha ilaahay hadda marka ambiyadan hadda oo waxyiga loo waxyooday ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigaayo midka rasuulkeena calayhi salaatusalaam loo waxyooday waxaa la hormariyey nebiyullaahi nuuxaa la hormashaaliyey waxaa loo hormashahaa waxaa la yidhi liannahu awalu nabiyin arsalahu llahu weye waxaa weeye nabi kan ugu horreeyey oo ilaahay subxaanau watacaala uu soo diray liyundira linnaasi weeye dadka inuu u digo oo shirki uga digo marka hadda nebiyullaahi nuux muddo badan ayuu noolaay oo ilaahay waa tow dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman faakadahum uduufaan wahum daalimuun suuratlcankabuud haddii ilahay ugu tegi doonaa marka hadda qoonkiisii wax badan ayuu ku dhex noolaay oo waxa weeye dacwada wuxuu waday kun sano oo qonton la sagaal boqol iyo iyo qonton sano ayuu wadaa layidhi saabir ayuu ku ahay dhibka qownkiisa waa ku sabra ayaa layidhi hadda waxaa weeye nebi nuux intaas uu noolay ma gaboobin baa layidhi awooddiisuna ma aysan nuqsaanin baa layidhi oo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isdhihi karaan intaas hadduu sii joogaaye sow dadku hadday sii joogaan way odayoobaane waa sidee waxaa weeye nebiyullaahi nuux markii la soo bixinaayey iyo mundu ilaahay koonkan uu ka wadaayey waxba maaragtay caadi buu ahay mooyaane wax uu isdhimaayo ma jirin wauna ka mid yahay lambiyaai ambiyada kan ugu horeeya haddana wuxuu ugu horeeyaa ululcazmiga asagaba hadda ambiyada ugu horeeya ululcazmiga ayuu ka tirsan yahay marka waxa weeye awalul ambiyaai ululcasmi waxa weeye haddana abalbashar ayaa la yidhahdaa bacda aadam maxaa yeele duriyadu waxay ku kooban tahaa la yidhi asaga maaragtaya wixii ka soo bilowday oo dureediisa ah ayaa koonkan ilaahay subxaanau watacaala ku sii camiray markii waxaa weeye wixii markaas joogo kufaarahay la halaagay marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala innaa annagu buu dhah ilaahay awxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga sayidka maxamedkaaw kamaa sidii owxayna aan ugu waxyoonay ilaa nuuxi nabi nuuxow dha ilaahay iyo wanebiyiina nabiyaashi oo min bacdii nuux bacdigiisa ahaaday hadda waxa weeye nabiyaashii nuux bacdigiisa ahay aad iyo aad u fara badan yihiin markaasuu dhaha de ilaahay wa awxaynaa iyo wa kamaa owxaynaa saan u waxyoonay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo walasbaadi owlaadi yacquub hadda haddana waxa weeye markii nebiyullaahi nuux laga warramay ambiyadii markaasi nebiyullaahi nuux iyo ibraahim u dhaxaysay waa markaasi lama soo daahirin oo waa la ibhaamiyey marka hadda nebi ibraahim ayaa la khasisaa layidhi bacda nuux waxaa loo yeelaa la yidhi lianna aksara alambiyaa'i min duriyatiha layidhi ambiyada badankood duriyadiisay ka dhalashaa layidhi marka hadda sidaas ayaa iyadana la yidhaahdaa wawxaynaa wakamaa awxaynaa ayuu dha ilaahay saan u waxyoonay ilaa ibraahiima ibraahiimow dha ilaahay iyo wa ismaaciila ismaaciil oo ibnu ibraahiima iyo wa isxaaq isxaaq oo isaguna ibnu ibraahiima iyo wa yacquuba yacquub oo ibnu isxaaq ah weeye waxaanoo dhan waxaa weeye nabiyullaahi ibraahim awlaadiisi isisii dhalasho weeye ismaaciil waxau ahay nabi nabiyow ahay rasuul rasuulow ahay oo maka joogay marka waa dhintaa la yidhi waxaana la sheegay in maaragtay shaam loo naqliyey iyo wa yacquuba yacquub yacquub waxa wey ibnu isxaaq weye rasuul ayuu isaguna shaam ahay baa layidhi bacda ismaaciil a layidhi shaamuuna ku dhintaa layidhi nabiyullaahi yacquub iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ow dhah ilaahay iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ayuu dha ilaahay yacquubkaanu waxa weye israa'iil weeye waxabaadii markaasi yuusuf oo wiilkiis yahay shucayb ibnu nuwayb ayaa ku xigaa layidhi guud ibnu cabdillaahi yaa ku xigaa layidhi saalix ibnu caasifaa ku xigaa layidhi nabiyullaahi muuse iyo haaruunaa ku jira ibna cimraan ahay cimraan labadiis wiil ahay ayuubaa ku xigay khadiraa ku xigaa layidhi daawuud ibnu ciisa ayaa ku xigay sulaymaan ibnu daa'uudaa ku xigay yuunus ibnu maka ayaa ku xigaa layidhi elyaas ayaa ku xigay dulkifli ayaa ku xigay nabi kasta oo waxa weeye qur-aanka lagu sheegay ayaa marka waxa weeye sidaas waxay marka ambiyadaasu ka mid yihiin owlaadda nabiyullaahi ibraahim aa layidhi haddaa idriis laga reebaa iyo nuuxaa layidhi iyo waxaa la yidhi huud iyo luut iyo saalix ah. marka hadda ambiyadaas hadda la sheegaayo rususha carab waxaan ka ahay baa layidhi sanaa ka aheed aa layidhi waxaa weeye huud iyo saalix iyo ismaaciil iyo shucayb iyo nabigeena alayhi salatu salaam inta kale ay ahayeenoo weliba waxay u badnaayeen reer banu israa'iilay u badnaayeen iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ow dha ilaahay iyo wa ciisa nabi ciise iyo wa ayuuba nebi ayuub iyo wa yuunusa nabi yuunus iyo wa haaruuna haaruun iyo wa sulaymaana sulaymaan waataynaa waanu siinowna ilaahay daawuuda daawuud oo sulaymaan dhalay zabuuran zabuur ayaanu siinay kitaabka la yidhaahdo zabuuran ayaanu siinay ah, haddii la fadxiyo waxaa weye ismu lilkitaabi mu'taa weye kitaabka la siiye waaye zubuuranna waa la akriyaa masder oo bimacnaa majbuura waaye macnaha maktuubana laga wada haalayay wa rusulan ow dha ilaahay meeshaan ayadana taqdiiraa soo qadaraysaa wa rusulan wa arsalnaa waxaanu dirnow dha rusulan rusul ayaan dirnay oo rusultaan markaasi waxaa weeye mafcuul maxalkiisaa la dhigayaa taqdiirtaasaa la soo qadaraya ficil iyo faacila wa arsalnaa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ee kabacdi ka sifay rusushaasoo qad xaqeeqahe qasasnaahum aanu ku qisoonnow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow calayka korkaaga aanu ku qisoonnay rusushaasoo qad xaqeeqee qasasnaahum aanu ku qisoonay calayka korkaada aan ku qisoonay min qabl hor iyo wa rusula rusul ayaanu dirnow ilaahi rusushaasoo lam naqsusum aanan ku qisoonin calayka korkaada rusul waxaa weeye aanan kuu sheegin na way jiraan oo waxa weeye aanu dirnay maxaa yeele rususha ilaahay uu soo diray aad ay u fara badan hadda waxaa la weriyaa layidhi sideed kun ilaahay subxaanau watacaala oo nabi inuu diraa layidhi afar kun reer banu israa'iilay ahaayeen afar kunna waxay ahaayeen saairunaas siyaabahaasaa riwaayada noocaasa soo arooray inkastoo hadda maaragtay sanadkooda la isku waafaqsanay rususha hadda waxaa weeye qadarkooda ilaahay yaa yaqaan maxaa yeele qur-aanka ilaahay suuratu haafir saasuu ku sheegay wa rusula lam naqsusumowdha ilaahay rusul aanan kuu qisoonin calii korkaas wa kallama allaahu alla alla ayuu la warramay wa kallama allaahu alla ayuu la warramowdha ilaahay muusa nabi muuse tagliiman la warramidowdha ilaahay wakallamallaahu alla waa la waramay muusa nabi muuse wa wakallamallaahu alla waa la waramay ayaan dhihi lahay muusa nabi muuse bilaa waasida weeye tagliiman la warramid nabiyullaahi muuse hadda waxaa gaar loogu sheegaayo waxa weeye sifo gooniya iyo khawaas gooniyaha lagu tilmaamayaa oo asaga waxa weeye bilaa waasidati malag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa uu maqashiiyey markaasuu dha ilaahay kaliimullaahi ayuu ahay nebiyullaahi muusa wa kallama allaahu alla waa la warramay muusa nabi muusew dha ilaahay tagliiman la warramid rusulan ayuu dha ilaahay rusul ayaanu dirnay kii horaa laga bedelayaa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay mubashiriina xaal iyin kuwa bishaaraynaayo rusushaas oo qofkii rumeeya janno ugu bishaaraynaayo wa mundiriina xaal iyin kuwa digaayo qofkii waxaa weeye kufriyana ciqaab ugaga digaayo lianlaa yakuuna linaasi cala allaahi xuja ayuu dha ilaahay bacda rusul waxaanu u dirna u dha ilaahay subxaanau watacaala rusushaas lianlaa yakuuna inaysan u ahaanin linaasi dadka calallaahi ilay korkiisa xujatun xujo xujadaasoo bacda rusuli fuqaadu lagu qawlo usoo qadaro bacda rusuli bacda irsaali rusuli rusushaas markii lasoo diray kabacdi xujo markaasi ilaahay subxaanau watacaala la yidhaahdo ay meesha markaasi ka banaanaato taasaa loo soo diro weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala lianlaa yakuuna arsalnaahum taas ay la soconaysaa markaa laamtaanu ku tacluqaysaa waanu dirnay rusushaa lianlaa yakuuna inaysan u ahaanin linnaasi dadka cala allahi ilay korkiisa xujatun xujo bacda rusuli rusushaas diritaankeeda ka oo markii rusul la soo diray dadku wax xujaahoy ay heli karaan ma jirto oo ma dhihi karaan ma dhihi karaan lawlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin ilaahayow haddaad noo soo diri laheeday rasuul waanu raaci lahayn waxaana ahaa lahayn kuwa rumeeya si xujadaas xujadaasaan meesha ka jarnawdha ilaahay oo hadda cid sidaas dhihi kartaa ma jirto fabacasnaahum rususha waanu soo bixina weeye liqadci cudurihim weye cudurkooda si loo jaro oo wax hadda markaasi ay ku andacoo karaan ma jirto wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay ousan ka zuulin casiisan allihii qaaliba inuu yahay ilaahay subxaanau watacaala mulkigiisa xakiiman allii farsuuban inuu yahay ilaahay subxaanau watacaala waxa uu sancaynayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay casiizan owdha ilaahay allihii qaaliba mulkigiisa xakiiman allii farsuuban ayuu ahaad wuxuu sancaynaayo laakiin illaahu allowdha ilaahay yashaddu waa caddaynayaa bimaasiya anzala uu dejiyey ilayka adiga uu ku soo dejiye sayidka maxamedka aw anzalahu alla waa dejiye kaas bicilmihi multabisan xaalu yahay ku dheehan bicilmihi cilmigiisa walmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna way ka markhaati kacayaan wa kafaa bilaahi alla ayaana kugu kaafiya shahiidan dha ilaahay aayaddan waxaa weeye intaanan macnayeeda u gelin waxay soo degtaa la yidhi yahuud ayaa nabigeena calayhi salaatusalaam nabinimadiisay ka su'aaleen markay ka su'aaleen ayay markaasay haddana ku inkireen baa layidhi amase ayagaa laga su'aalayo ayagaa waxaa la yidhi oo carabu ay tiri mushrikulcaraba waxay yidhahdeen idinkaa niman ahlu kitaab eh maxamed noogaga warrama bal waxaa weeye rasuulnimadiisa aan wax jira miya ah, nabigeenna calayhi salaatsalaama waxa u dhahay baali yahuudda antum tashhaduuna biannii madkuurun fii kutubikum warrimayaaba waxaad ogtihiin ood markhaati aad ka tihiin in kutubtiina aniga laygu sheegay markaasiin laa nashhadu bidaalika markhaati kama dhihin wamaa naclamu min basharin basharna anagu ma garanayno uuxiya ilayhi bacda muusa nabi muuse kabacdi wax loo waxayey ama waxaa la yidhaha si hadda unuu soo sheegnay saa'ilkaanu mushrikulcarabay ay ahaayeen oo nabigay waxay u dhaheen aa layidhi innaa nas'alulyahuuda canka maxamedow anagu yahuudaan kaa su'aalnay waan wax kaa weydiinay wa can sifatika sifadaadana waan weydiinay oo fii kitaabihim kitaabkooda ahaatay fazacamuu waxayna sheegteen annahum laa yacrifuunaka inayna ku garanay markaasa aayaddaanu soo degtay macnaha ayaddana waxaa weeyaa la yidhi hadday ku inkireen oo ay ku kufriyeen qur-aankaa lagu soo dejiyey way beeniyeen waxyaabaha ay ku qowleen ay beensheen oo waxa ay ku qowlayan inay ku been sheegaayaan ilaahay subxaanau watacaala ayaa nabinimadaada ka markhaati kacaya iyo risaaladaada waxaa kaloo caddaynaya waxa markaasi qur-aankaas lagu soo dejiyey malaa'igta ayaa caddaynaysa marka wax loogaga baahan yahay iyaga ma jirto saasaa ilaahay leeya subxaana watacaala laakiin ilaahu dha ilaahay yashaddu macnaa yubayinu weeye alla waa caddaynayaa nabinimadaada bimaasi ayuuna ku caddaynayaa anzala alla uu dejiyey ilayka adiga uu ku soo dejiyey oo qur-aankaasa weye qur-aankaa mucjiska ahoo cid samay kartaa aysan jirin waa qur-aan mucjise ahoo cid samay kartaa aysan jirin anzalahu alla waa dha ilaahay qur-aankaas bicilmihi multabisan xaalow yaatii ku dhaheen bicilmihi cilmigiisa oo caalim ku ah weye amase wafiihi cilmuhu cilmigiisa oo ku sugan yahy waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna way kaaga markhaati kacayaan buu dha ilaahay ah, wakafaa bilaahi alla ayaana ku kaafiya shahiidan markhaati arrintaas ilaah ayaa markhaati ku kaafiya wey cid walba hadda haddii iska dhaafto ilaah ayaa markhaati ugu filan marka rasuulka calayhi salaatu salaam rasuulnimadiisa rabbiyaa markhaati ka ah haddii khalaaiqdoo dhan ay ku kufriso oy diidaan waxba ka qaadi maayaan ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wasaduu jeediye dadka can sabiililaahi ilaahay diinkiisa ka jeediye dad xaqeeqeha laluu kuwaasu way lumeen dalaalan lumid ayuu dheh ilaahay baciidan oo fog oo xaga ka fog nimanka hadda laga soo warramaayo ayaa ka mid a ah. kuwa waxaa weeye kufriyey oo dadka maaragtay diinta ilaahay ka jeediyey maxaa yeele nimanka ulyahuuda kutubta ilaahay uu ku soo dejiyey ayay ka been sheegaayaan arrintaasi marka waxay keenaysaa inay ayagu kufriyeen dadkani ilaahay diintiisa ay ka jeediyeen maxaa yeele waxay qariyeen sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qariyeen dadku marka arrintaas waxay keenaysaa inay ka jeediyaan diinta ay ka jeediyaan alla markaa wuxuu dhahay ina aladiina kuwa kafaruu kufrood ilaahay oo wasaduu jeediya dadka can sabiililahi ilahay diintiisa ka jeediya dad xaqeeqeen lalluu kuwaas way lumeen lalaalan lumid ayay lumeenow dha ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ka fogowdha ilaahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay oo alla ku kufriyey wadalamuu dulmiyey oo nabigiisa dulmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dulmiyeen bikidmaani nackii weeye sifadiisa ay qariyeen ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay oo wadalamuu dulmiyey lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo iyo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuuninaayo dariiqan jid uu ku hanuuninaayo alla wuxuu yidhi subxaanau wa ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay oo wadaamuu dulmiyey nebigiisay dulmiyeen naftoodana way dulmiyeen lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liyakfira lahum inuu u dhaafaayo iyo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuuninaayo dariiqan jid uu ku hanuunaayo oo duruqda ka mid a ilaa laakina dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda mooyaane ayuu dha ilaahay kaasoo waxaa weeye gaarsiinaaya jahannamo ilaa laakina dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda ilaahay ku hanuunayaa khaalidiina xaaliyin kuwa ku waaraaya fiihaa dariiqaas jahanamo ku waaraaya ilaa laakina ayuudha ilaahay dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda ayaa ilaahay ku hanuunayaa si kale istisnaa mutasila laga dhigi karaa oo waxa weeye lam yakun illaahu alla ma uusan aanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuunayan alla ma uusan aanin dariiqan dariiq ilaa dariiqa jahannama jahanamo dariiqeeda mooye dariiqa lagu hanuuninaayo waa dariiqu jahannamo weeye marka beerta lagu magacaabo waxaa weeya layidhi xudamo lagu magacaabo haddii layidhaha yahuudda weye macnahana waxa weeye ma hanuunaayaan dariiqu rasaadka ku hanuun maayaan dariiqa hanuunka abadan weeye bal daa'iman weeye marka hadda acmaashooduna waxay u jiidaysaa dariiqu jahannamay u jiidaysaa khaalidiina xaalihin kuwa ku waanaaya fiiha ayuu dha ilaahay jahannama ku waanaaya markay galaan abadan weligoodow ilaah maxaayla kufaar weeyo naarta hadday galaan way ku waarayan wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday cala allaahi ilayhi korkiisa yasiiran mid ku sahlan ilaahay subxaanau watacaala inuu dariiqa uu ku hanuuniyo jahannamo oo jahannamo ay galaan ay ku waaraan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu sahlan weeye waxaa hadda hadalkaas lagu radinayaa halayidhi markay yidhaahdeen naxnu abnaa ullaahi waa axibaa way yidhahdeen waxaan nahay annagu ilaahay ilmihiisiyaa nahay axbaabtiisiyaa nahay mana u sahlanay yidhaahdeen ee maaragtaya inuu markaasi cadaabo axbaabtiisa inuu cadaabo alla uma sahlanay dheheen markaasuu dha ilaahay wa kaana daalika allahi yasiira ayuu dha ilaahay taasi ilaahay subxaana watacaala waa u sahlan yahay waxay sheegaayaanna waxba kama jiraan weeye kaadibiin weeye maxaa yeele wax la sheeganaayo wax ma taraane waxaa laabuddaa wixii ilaahay uu kaa dhigay ayaa wax saxiixa ah wax la sheegtaa oo laysisaara waxba ma taran yaa ayuhanaasu dad yahabow ayuu dha ilaahay qad xaqeeqee jaa'akum rasuulu rasuulka ayaa idin yimiday maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam bilxaqi xaq ayuu idinla yimiday min rabbikum xagga rabbigiinuuna idinkala yimiday yaa ayuhanaasu dad yahabow ayuu dha ilaahay qad xaqeeqee jaa'akum rasuulu rasuulka ayaa idin yimiday bilxaqi xaqowna idinla yimiday min rabbikum xagga rabbigiinu idinkala yimiday faaaminuu rumeeya faaaminuu rumeeya oo waxa weeye rasuulkaas rumeeya amba xaqaas rumeeya khayran lakum waqsuduu soo qadara u qasda khayran lakum mid idin khayra waxaad ku sugantihiin idinkaa khayr badan marka hadda khayran lakumtaan waxay qaadanaysaa laba icraabay qaadanaysaa in laga dhigo mafcuulun lificlin maxduufin laga dhigo oo sida hadda aan qadarayna ah weye oo saas layidhaha taa markaasi mafcuulun lificli maxduuf ay noqoto waxaa kaloo banaan baa la yidhi inay markaasi ay noqoto khabar ay u noqoto kaano oo maxduufaa kaana oo maxduufaa inay khabar u noqoto say noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yidhi faaminuu rumeeya yakun iliimaanu yaad suuqadanaysaa markaas yakun iliimaanu iimaankaas wuxuu ahaanayaa khayran lakum idin khayra weye waxaa layidhi hadda tafriirkan leysa calaa baabihi aba waa calaa baabihiyaa layidhi o ayaga hadda waxay ku sugan yihiin waxay u arkaa inay khayr leeyihiin haddii ayaga loo fiiriyo zacmigooda iyo ictiqaadkooda calaa baabihi ayuu noqonayaa haddii kaleentood laysa calaa baabihi weeye khayran lakum haddii kale waktu duu u qasta jaalinku dhigaayo khayran lakum mid idin khayra weeye wain takfuruu haddaad kufritaan fa inna lilaahi alla waxaa usugnaaday ma makhluuqi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo walardi ardada ku sugan ilahi wuxuu ihi subxaanau watacaala haddaad kufrishiin owdha ilaahay oo waxa weeye risaaladaas rasuulka calayhi salaatusalaam idinla yimiday aada rumay weysaan haddaad kufritaan adinkay idiin daran tahay weeye wa takfuruu haddaad kufritaan owdha ilaahay fa inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo walardi ardaka ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan weye ilaahay koonkaas waxa joogo o dhan ayuu maaragtay iska leeyahy asaga ayaa milkiya asaga ayaa abuuray asagay addoomankiisa yihiin falaa yaduruhu kufrukum waxa weeye kufrigiina ilaahay waxba u dhibi maayo maxaa yeele kufriga kaafiriintu ilaahay wax uma dhigo waxba uma dhigo waxa weeye cibaadada maaragtay yaa caabidiintune ilaahay waxba uma anfacdo oo ilaahay wuxuu ka nasahan yahay in la lura waa ka nasahan yahay alle in la anfacana waa ka nasahan labadaba wey maxaa yeela is-anficidda iyo isluriddu waxay ka mid tahay sifatulmakhluuqay ka mid tahay ilaahay marka waxaa weye subxaana wa tacaala lama anfaco lamana luro alla subxaana wa tacaala maxaa yeele sifadaasu waa sifatulmakhluuq wey makhluuq ku sifoobana alla waaba ka nasahan yahay sideedaba marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddaad kufritaan udh ilaahay fa inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo walarli arlaadkan ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye marka wax laydinkaga baahan yahay ma jirta weeye marka alla khayrka idinkugu yeeraayo dantiinaa ilaahay subxaana wa idinkugu yeeraya ee macnaha baahi ilaahay idiin qabo ma aan arrintu weye wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadosan ka zuulinowdha ilaahay caliiman alli ku cilmila khalqigiisa ayuu ahaaday ilaahay xakiiman alli falsuuban ayuu ahaaday alla wuxuu u tancaynaya khalqigiisa tan hadda marka waxay ka mid tahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhan yahay cibaadat alcaabidiin haddana waxaa weeye alla uusan luraynin kufrulkaafiriin sidaan ayaa ilaahay leeyahay oo alla wuxuu dhahay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadou dhah ilaahay caliiman alli ku cilmila khalqigiisa ilaahay subxaana wa kalqigiisa caalim ayuu ku yahay wax markaasi ijmaal iyo tafsiil wax uga qarsoon ilaahay haba yaraatee ma jirto cilmigiisa waxaa weeye si kulliya ayaa ilaahay wax walba uga warqabaa si kulliyaha ilahay uga warqabaa haddana ilaahay xakiiman kii fal suuban weeye fii suncihi bihim weeye waxa alla uu ku samaynaayo xakiim weeye ilaahay subxaana watacaala wax kasta oo koonkan yaalla waxay ku degsan yihiin xikmo ilaahaykiisa ay ku dhegsan yihiin waa xikmo rabbaaniya ayay ku qotomaan wax xikmad la'aan macnaha ku taagan ma jiraan marka xikmada ilaahay shay kastoo koonkaan uu keenay xikmay ku fadhiyaan maxaa yeele waxaa la og yahay alla wuxuu ka nasahan yahay cabasuu ka nasahan yahay wax kastoo ilaahay abuura haddaad aragto waxaan aragno iyo waxaanan aragba wixiiba ilaahay subxaana watacaala uu haysiiyey xikmay ku dhisan yihiin oo xakiima waxa weeye yalacu shaya fii maxalihi weeye ilaahay subxaana wa shay walba wuxuu dejinayaa booskiisa ayuu dejinayaa waxaan booskooda ku fadhin ma laha xikmadaas marka waxa weeye khalaa'iqdu hama ha gartaano ama aysan garanin waxaa maaragtay ah, laa yasnacu shayan ilaa muxkaman mubtilan ayaa laga wada haadayay ilaahay subxaana wa shayna samayn maayo ilaa isaga oo maaragtay sugaaya mooyaane sayka ilaahay samayn maayo wax kasta ilaahay waa sugaya subxana watacaala wuxuuna ku sugayaa waxa waxaas ay yihiin ayaa alla uu ku sugayaa marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo koowaad oo suuratu nisa ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay isagoo la khidaabaaya jamiicu lmukalafiin wuxuu dhahay ilaahay waxaa idiin yimiday rasuulkii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam xaq ayuuna idinla yimiday xagga rabbigiinuun idinkaga yimiday rasuulkaa rumeeya ayuu dhahay ilaahay subxaana wa iimaankaasu khayr ayuu idiin noqonayaa haddaad kufrisaan ow dha ilaahay alla wuxuu iska leeyahay samaawaadka ayaa radaa wixii makhluuq ku sugan oo gaalnimadiinu ilahay waxba ka dhigi mayso wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman alay ku cilmina khalqigiisa xakiiman alay falsuuban ayuu ahaaday uu sancaynaayo aayadda meeshan aynu ka gelayno ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kula khidaabayaa qolooyinka ahlu kitaabka ayaa ilaahay kula khidaabayaa gaar ahaan hadda waxaa laga wadaa la yidhi nimanka la yidhaahdo nasaara alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow laa taqluuha ku xad gudbina fii diinikum diinkiina ku xadgudbina walaa ha ugu qawlina cala allaahi ilaahay korkiisa ila alxaqa ila alqawla qowl mooyaane alxaqa oo xaq ah innamaa in kaleeta maayna almasiixu kii barakaysnaay ciisaa ciise ahay ciisiida ibnu maryama caabidadii wiilkeeda ahay rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisi weeye wa kelimatuu ilaahay kelimadiisi weeye kelimadaasoo alqaaha alla uu riday oo alla uu gaadhsiiyey ilaa maryama maryamo uu gaarsiiyey wa ruuxun shayduu ruuxin ruux mid u saaxiiba weeye oo minhu min allahi ilahi xaggiisa ka ahaaday fa aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wa rusulihi ilaahay rusushiisa rumeeya walaa taquuluuha ku qawlina alaasatun alaalihatu ilaahyaalku halaaatun saddex weeye inta intahuu ka joogsada ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala khayran lakum yakun ilintihaa'u intihaaska joogsigaas wuxuu idiin noqonayaa khayran lakum mid idin khayr eh inamaa innamaa inkaana tamaahina allaahu alle ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keligiisa subxaanahu alla nasahnaaye wuxuuna alla ka nasahan yahay an yakuuna can an yakuuna inuu u ahaado lahu lilaahi alla waladun walad uu ahaado lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makluuq fi samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi allada ku sugan wa kafaa bilaahi alla ayaa ku kaafiya wakiilan wakiilna ilaahay ayaa ku kaafiya arrintaasow dha ilaahay ayaddan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu uga warramayaa nimanka la yidhaahdo nasaaro waxa ay ku sugnaayeen oo qabaa'ixda ahay oo nebiyullaahi ciise sha'nigiisa waxay ka aaminsanaayeen ayaa ilaahay ka warramaya subxaanau watacaala inay diintoodii quluw ay ku sameeyeen oo ay ku xadgudbeen weye marka hadda khitaabkaanu meeshan waa nasaara faqadaa leeyahay inkastoo markii la yidhahdo yaa ahlalkitaabi ay ku dhacdaa layidhi yahuudiya nasaaro hadda se laakiin waxaa weeye sida muuqataa waxa weeye oo siyaaqa aayadda nooga muuqanaysa waxay keenaysaa nasaaro kaliyay keenaysaa bacdul culamaa ay yidhaahdeenna waa jiraan khidaabkan yahuud iyo nasaaraba way soo gelayaan oo yahuud ayaga gulugoodu wuxuu noqonayaa amba xadgudubkoodu nebiyullaahi ciise way tanqiiseen oo way nuqsaaniyeen oo waxay yidhaahdeen ibnu daaniye weye daaniye ayaa dhashay guluga nasaarana waxa weeye mubaalago inay ku madax jiiriyeen tacdiimkiisa oo waxay ka yeeleen ibnullaahi bay ka yeeleen marka hadda qowlkaasuna waa jiraa alla wuxuu yidhi ya ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiow laa yastaqluuha ku xadgudbinow dha ilaahay fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbina laa tatajaawasu lxadda weeye xadda ha gudbina fii diinikum diinkiina oo diinta looma baahna wax guluw ah oo diinta ka baxsan in la sameeyo qofkuna waxausan ahayn in la saaro maaha walaa taquuluuha ku qawlinow dha ilaahay cala allaahi ilaahi ha ugu qawlina ila alxaqa xaq mooyaane ila alqawla isgasu qadire ka bacdi ka sifay qowl mooyaane alxaqa oo xaq qowlka xaqah waxa weeye min tanziihihi can ishariiki walwalad weeye alla subxaanau watacaala in laga nasaho shariik laga nasaho walad laga nasaho taas weye innamaa in kaleeto ayuu ayuudha ilaahay almasiixu kii barakaysnay ciisaa nabi ciise ahay ciisiiday ibnu maryama caabidadii wiilkeeda ahay rasuulullah ileyh rasuulkiisa weye nabiyullaahi ciise waa rasuul allah oo ilaahay subxaanau watacaala uu soo diray wa kelimatu ilaahay kelimadiisi weeye kelimadaasoo alqaaha alla uu riday hawsalaha allaah weeye alla uu gaarsiiyey ilaa maryama maryamo uu gaarsiiyey waa kelimatu kun fayakuun weeye kun ah weye markaasi min hayri abin weye kelime ayaa hadda layidhi markaasi kelimatu kun weye min hayri waasidati abinaa layidhi walaa nutfatinaa layidhi manina kama uusan dhalan baa layidhi aabba waasibadiisna kama dhalan nabiylaahi ciisa saasaa looga wada hadlayay ahaana waxa weeye say jibriil ayaa fii jaybi dircaha cabuurkeeda jeebkiisoo afuufaa layidhi nafkiga ayaa markaa farjigeeda gaaray markaasay uurowday marka sidaasaa ilaahay waa warramayaa waxa uu yahay nabiyulaahi ciisa waa marka kelimo oo ilaahay uu gaarsiiyo dhahay maryamo haddana waxaa weeye ilaahay wa ruuxun ruux weeye oo minhu min allaahi ilahay xaggiisa ka aaday wa ruuxan ay ruuxinaa laga wadaa ruux midu saaxiib weye o midna la hadda waxaa ruux loogu magacaabaa layidhi waxaa weeye riix ayaa markaas u ka xasilaa layidhi oo jibriil afuufitaankiisa waxaa la weriyaa layidhi ilaahay subxaanau watacaala markuu abuuray arwaaxda basharkaa layidhi arwaaxda bashar waxaa ilaahay uu geliyaa layidhi aadam sulbigiisa dhabarkiisaa la geliyaa layidhi waxaa ilaahay ka reebay baa layidhi oo afkiisa uu ku hayaa layidhi arwaaxda nebiyulaahi ciisa aa lyidhi inta kale oo waxa weeye bani aadamka arwaaxdooda sulbiga aadamaa la geliyaa lyidhi ilaahay markuu doonay baa layidhi inuu abuuro nebiyulaahi ciisa ruuxdiisa ayuu u soo dhiibaa lyidhi oo la soo diray fay jibriil aa lyidhi oo maryamo ula soo dhiibaa lyidhi markaas jibriil waxau afuufaa layidhi fii jaybi aa cabuurkeeda jeebkiisa ayuu afuufay markaasay nebiyulaahi ciisa ay urowdaalayidhi marka waa ruux min allaahi yow dha ilaahay idaafadan hadda waxa weeye litashriif waaye ilaahay subxaana watacaala cid walba hadda waa ruuxun min allaahi way tahay laakiin hadda asaga si gooniya ayaa tashriif loo siinayaa marka waxaa laga wadaa halayidhi ilaahay isagoo dhahay nimankiinaa nasaarada ah arrintu maahan kamaa zacamtum saad sheegateen oo waxa weeye inuu ibnullaahi yahay ah amase ilaah micigiisa uu yahay ama haalisu salaasatin uu yahay saddexdaas ayay markaasay u qaybsamaayeen been ay ku sheegi jireen weye marka hadda sidaas ayaa markaasaa la leeyahy arrinta saad sheegaysiin maahan ahan u leeya ilaahi subxaana watacaala oo markaasi beentaa ho aad samaynaysaan taas ma ahan baa leeyi maxaa yeela ruux wixii ruux lahaa layidhi waa murakabaa layidhi allana wuxuu ka nasahan tarkiib iyo maaragtay nisbatulmurakabi ileyh wey shay murakaba in alle loo nisbeeno ilaahay waa ka nasahan yaha alle kolkaasuu dhaha ilaahay fa aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wa rusulii rusushiisa rumeeya walaa taquluu ha ku qawlina alaaatun alaasatuntaan marka mubtada u soo alaalihatu ilaahyaalku alaaatun saddex weye oo macnaha waxay yidhahdeen ilaahyaasha saddexda allah wa ciisa wa ummah way yidhahdeen alle iyo ciise iyo hooyadii saddexdaas weye ilaahyaasha yidhahdeen oo markaasi ilaahyaasha intaa markii laysku daro ayaa ilaah kasoo soo baxaha yidhaahdeen ah. marka kaadibiin weeye beenay sheegeen inta wuu ka joogsadowdha ilaahay hadalkaas ka joogtada aad leedihiin khayran la kumtaan waxay noqonaysaa waxaa meesha maxduufahaa layidhi ah. waxaa leeyahay kaana iyo isinkeedaa maxduuf xaggana waa weye meel saas oo kale iraab noocaasa waanu kusoo marnay waxaa laleeyahay markaas yakunil intihaau intihaas amba ka joogsigaas wuxuu idin ahaanayaa khayran lakum mi idin khayr inamaa in kaleeta mayana ayuu dha ilaahay allaahu alle ilaahun ilaah weye waaxidun oo keligiisa ilaahay subxaana watacala ilaah keligiisaa weye subxaanahu alla nasahnaaye alla wuxuu ka nasahan yahay oo ka hufan yahay an yakuuna can an yakuuna inuu u ahaado low lilaahi alle waladu walad u ahaaday ilaahay walad waa ka nasahay maxaa yeele ilaahay makhluuq ixtiyaaj uma qabo waxa ilaahay kutusahay inuu walad ka nasahan yahay alla wuxuu yidhi lahu lilaahi alla waxaa u maa makhluuq fisamaawaati samaawaadka ku sugan iyo maa makhluuq filardi arlada ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan uu iska leeya ilaahay marka hadda waxaa weeye mulkiyadaasune sunaadkii nubuwaa layidhi wa kafaa bilaahi alla ayaana ku kaafiya wakiilan markhaatiyow dha ilaahay arrintaan hadda alla isku sheegaayo oo alla inuu ka nasahan yahay walad uu ka nasahan yahay iyo shariigba koonkan wixii joogana ilaahay uu isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa cabiidan ilaahay markhaati isagaa ugu filan hadda marka nebiyullaahi ciisay ayagu maqaamkaas gaarsiiyeen oy markaasi ku xadgudbeen isagu sida uu ahay baa ilaahay nooga warramaya oo isagu waxaa weeye uu rumaysnaay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lan yastankifa almasiix yow lan yastankifa kasan taagi maayo almasiixu kii barakaysnaay ood sheegteen inuu ilaah uu yahay an yakuuna can an yakuuna inuu ahaado kasan taagi maayo cabdan addoon oo lilaahi ilaahay u sugnaaday nebiyullaahi ciisaa ilaahaad ku sheegaysaan asaguu ka mid kibraayo kamana san taagaayo weeye addoon ilaahay inuu ahaado walaalmalaa'ikatu malaa'igtuna kasan taagi mayso inay addooman ilaahay ahaadaan almuqarabuuna oo la dhoweeyo ilaahay waxaa la sheegay aayaddan intaana macnaheeda u gelin sabu nusuulkeeda wuxuu ahay baa layidhi wafdiga nasaara najraan ayaa nabigeenna waxay ku yidhaahdeen maxamedow waxaad ceebaynaysaa saaxiibka inaad ceebaynaysaa waxaadna leedahay waa cabdullaahi baad leedahay markaasuu nabigu wuxuu dhahay alayhi salaatu salaam innahu laysa bicaarin calaa ciisa nebiyullaahi ciisa in cabdullaahi la yidhahdo ceeb kuma ahan weye ceeb kuma ahan arrintaas saasuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka hadda arrintaasu nebiyullaahi ciise ceeb kuma ahan weeye inuu cabdan lilaahi u ahaado aayaddaana marka soo degtaalaydi markaasuu dha ilaahay lan yastaankifa almasiixu kii barakaysnay ka santaagi maayo ana yakuuna can an yakuuna inuu ahaado cabdan addoon oo lilaahi ilahi u sugnaado addoon ilaahay leeyi walalmalaaikatu malaaigtuna ka santaagi maayaan almuqarabuuna oo la dhaweeye ayaguna inay addooman ilaahay ay ahaadaan kama santaagayaan weeye marka adinka ayaa wax beena wadiini ayaa laga wadaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman yastankif ruuxii ka santaaga can cibaadati ilaahi cibaadiisa waman yastankif ruuxii ka santaagowdha ilaahay can cibaadati ilaahi cibaadiisa oo wayastakbir isweynaysiiya fasayaxshuruhum alla waa soo kulminaya mankii oo jamcan wata weeye ilayhi isaga xaggiisa jamiican xaalihim kuwa dhan alla wuxuu yidhi subxaana wa qofkii ka santaaga dhayo oo ka kibra cibaadada alle oo addoon ilaahay inuu noqda ka santaaga isna weynaysiiya alla waa soo kulminayaa dhammaantooduu dhah ilaahay uu keenayaa waana jaasinayaa weeye marka hadda aakhira markii la keeno khalaaqda la isu keeno dadki waxa weeye markaasi waa laba qaybood ilahay wuxuu ihi faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyowna ilaahay wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha tuutuuqan fa alla waa u oofinayaa ujuurahum ajriyaalkoodow ilaahay faama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaanau watacaala aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha tuutuuqan fa yuwafiihim alla waa u oofinayaa ujuurahum ajriyaalkooda sababa acmaalin weeye camalkooda sababiisa ilaahay waa u oofinayaa wayaziiduhum alla waa u ziyaadina hawdha ilaahi subxaana watacaala min fadlihi fadligiisa camalkii ay sameeyeen markii waxa weeye lagu jaasiyo fadli ilaahi yaa loo ziyaadinayaa fadligaas waxaa weeye maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi basharin waxaan ido aysan arki karin ego aysan maqli karin qalbi bashar aan kusoo dhacaynin waxa weeye ziyaado wax kaa waxay camal faleen ayaa loola jeedaa waama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay istakafuu ka taagay cibaadada alle oo wastakbaruu isweynaysiiyey fa alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman muliman oo xanuujow ilaahay waama aladiina kuwa istankafuu ka santaagow ilaahay kuwa ka anafooday oo wastakbaruu isweynaysiiyey fa alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayaa ilaahay cadaabaya cadaabkaasu aliiman dume oo xanuujiya cadaabkaasi cadaabnaar wey ilaahay subxaana watacaala daacadiisa iyo cibaadiisa qofkii ka sifraa ilaahay subxaana watacaala waa cadaabaya cadaab aliima ayuu cadaabaya oo qofkaas wuxuu noqonayaa gaal buu noqonayaa cibaadada alla qofki ka kibra oo kasan tahay walaa yejiduuna mana helaayaanudha ilaahay kuwaas ilaahay uu cadaabaayo oo ilaahay daacadiisa kasan tahay oo ka kibray walaa yejiduuna ma helaayaan lahum ayagu min duuni illaahi ilaahay keyrkiisa weliyan weli ama walaa yajiduuna heli maayaan weliyan weli oo lahum ayaga u sugnaaday weli ayaga u sugnaaday waxaa laga wadaa mid xariira ah oo cadaabka alla ka daafacaaya ma arkaayaan oo min duuni illahi ilaahay keyrkiisa oo alla tukanaysaa walaa nasiira mid gargaarana arki maayaanoo waxa weeye heli maayaan naasir waxaa weeye cadaabku ilaahay ka mancinayaan ma jiro dha ilaahay marka dadkiyaa waxay noqonayaan labadaas qaybood weeye dadka mu'miniinta ah oo acmaasha saalixada la yimid ilaahay ujuurtooda ayuu ku jaasinayaa fadlina ilaahay waa u siyaadinayaa kuwa kibray oo san taagayne ilaahay cadaab aliima ayuu cadaabayaa cid waxaa weeye cadaabka ilaahay koor istaagi karaysana ma jirto yaa ayuhannaasu dad i habow ayuu ilaahay yaa ayuhannaasu dad i habow qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idiin timiday burhaanun xujow dha ilaahay min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timiday yaa ayuha naasu dad yahabo ayuu ilaahay ilaahay subxaanau watacaala meeshaan wuxuu la khidaabayaa jamiicu lmukhalafiin oo dhan ayaa ilahay la khidaabayaa waana markaasi waxa weeye khidaab oo caama ayuu noqonaya alla wuxuu yidhi subxaana wa yaa ayuha naasu dad yahabow ayuudha ilaahay dad xaqeeqee jaa'akum waxaa idiin miday burhaanun burhaan ayaa idin xujo weeye burhaankaas oo min rabbikum xagga rabbigiina ka aaday oo adinka xujo idinku ah qur-aankaas waxaa weeye a layidhi waa nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yidhi rasuulka calayhi salaatusalaam waxa weeye waa xujo waaye xujo wuxuu u yahay qofki raacdana xujo u noqonaya qofkii waxaa weeye ku kufriyoo diidane oo beeniyene xujatan calayhi buu noqonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanzalnaa waanu dejinowdha ilaahay ilaykum xaggiina nuura nuur ayaan idiin dejinnay nuurkaasoo mubiina oo cadowdha ilaahay waanzalnaa waanu dejinnay ilaykum xaggiinowdha ilaahay nuura nuur ayaa idin soo dejinay nuurkaasoo mubiina ah, cadowdha ilaahay waan idin soo dejinowdha ilaahay nuur cad ayaan idin soo dejinay nuurkaanu waa qur'aankaa la yidhi rasuulkana calayhi salaatusalaam nuur waaye oo hadda waxa weeye qur-aanku waa nuur rasuulka calayhi salaatusalaam lagu soo dejina waa nuur ah, maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa nabiga iyadoo nuur lagu tilmaami doona qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiinun ayaan tegi doonaa suuradda soo socda haddii ilaha marka hadda waxa weeye anwaar fara badan iskaasata weeye qur-aankii rasuulka calayhi salaatusalaam lagu soo dejinaya waa nuur nabigana waa nuur calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye meeshi anwaar ayaa markaa isu tagtay waaye rasuulkii oo nuura qur-aankii oo nuura ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isugu kaanga geeyey alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaa idin yimidowdha ilaahay nuur baa idin yimid waanzalnaa ilaahay waan dejinow dha ilaykum xaggiina nuura nuurow ilaahay nuurkaasoo mubiin oo cad ah faama ladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay bilaahi alla rumeeyo oo watasamuu ku kalsoonaada bihi bilaahi alle fasayudkiluhum alla wuxuu gelinayaa fii raxmatin naxariis oo minhu xaggiisa ka aata iyo wa fadlin dheeraad ayaa ilaahay gelinayaa faama ladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaana wa aamanuu rumeeyey bilaahi alla rumeeyey dadka alla rumeeyey subxaana wa tacaala oo watasamuu ku kalsoonaaday bihi bilaahi alla ku kalsoonaaday waxaa la rabaa qofku rabbigiisana uu ku kalsoonaado oo ilaahay kaasigiisa inuu yahay inuu ogaado ayaa laabud ah weye markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa rumeeyey alle oo ku kalsoonaaday fasayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa fii raxmatin naxariis oo minhu isaga xaggiisa ka aatay ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwa alla rumeeyey oo ku kalsoonaaday alla wuxuu gelinayaa fasayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fii raxmati naxariis oo min isaga xagiiska ah ilaahay subxaana watacaala naxariis buu gelinayaa iyo wa fadlin dheeraad fadli ayaa ilaahay subxaana watacaala gelinayaa oo waxa weeye fadligaana waxaa la yidhi waxay camal faleen wax ka ziyaadaa weye wayahdihim alla waa hanuuninayaa ilayhi isaga xaggiisa siraadan dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan wayahdihim alla waa hanuuninaa ilaahay subxaana watacaala ilayhi isaga xaggiisa dariiqan dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiima oo toosan dariiqaan wuxuu noqonayaa waa diinulislaamka weeye diinta islaamkaa loola jeeda oo qofkaan ilaahay raxmadiisa u gelinayaa qofkaan mu'minka ah waxaa weeye raxmad ilaahay buu gelayaa fadli ilaahay buu gelayaa allahna subxaanau watacaala dariiq mustaqiima ah, oo waxaa weeye lislaamka loola jeedo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku hanuunayaa raxmadaanu marka waa jannadaa layidhi oo waxay ka mid taha layidhi min baabi tasmiyati lmaxalli biismi lxaali fiihi weye wa fadlintaana waxa weeye ixsaan iyo ikraam weeye iyo ziyaadatu incaam weeye waana ru'yada ilaahay wejigiisa kariimka ay arkaayaan weeye iyo markaasi rilaha ilaahay oo ay daa'imaayaan taasay noqonaysaa ha layidhi alla wuxuu yidhi haddana subxaanau wa tacaala yastabtuunaka way kaa fidya dalbaayaan yastabtuuna ilaahay subxaanau wa way kaa fidya dalbaayeen bilkalaalati ayaa meesha ku jirta kalaalada waalidi waalidiwiilayda hadda meeshaan aayaddan intaanan macnaheedu u gelin suuraddan waxaa lagu khatimayaa aayadatan maxaa yeele waxay samlinaysaa aa layidhi dhaxal ayay samlinaysaa sidii waxa weeye loogugu bilaabayba oo bilowgeeda meela ku dhow loogaga warramay dhaxalka ayaa lagu khatimaa layidhi mushaakala daraaddeed waaya layidhi oo waxaa markaasi laysu ekaysiinaya bilowgii iyo khaatumadaadi sida hadda horuu soo marnay suuraddan inta lagu soo sheegay oo waxa weeye mawaariista saddex qaybooday ahaayeen saddex mawlaca lagu soo sheegay hadda waxa weeye laba mawlaca lagu soo sheegay laakiin kii saddexaad ayaa hadda la jooga midka hore wuxuu ahay baa layidhi miiraasu usuul walfuruuc usuusha iyo furuucda dhaxalkooda aayadii yuusiikum llahu fii wlaadikum ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku soo sheegay yuusiikum llahu fii awlaadikum aayaddaas ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku soo sheegay waxaa kaloo haddana ilaahay subxaana watacaala uu ka soo warramay miiraasu zawjayn walikhwa walakhawaat lilum waxaa weeye ragga iyo haweenku siday isu dhexlaayaan iyo ikhwada iyo akhawaadka oo markaasi hooyada oo waladul um ah oo waxa weeye aayaddii aynu kusoo marnay walakum nisu maa taraka azwaaji halkaasaanu kusoo marnay iyadana kolka hadda meeshaana waxaa lagu sheegayaa aayaddan hadda marka aayaddii saddexaad weeye oo ugu dambaysay aayaatlmiiraas ugu dambaysay waa aayaddii saddexaad ayaa aayaddaanu noqonaysaa ayadu marka waxay ka waramaysaa miiraasu alikhwa waalakhawaat waxay ka waramaysaa walaalaha rag iyo haweena dhaxalkooda oo shaqiiqiinta ama li'abkaa weye marka hadda aayaddaas saas weeye aayadda welul arxaami baclum awlaadi baclin waxaa waa noo imaan doontaa suuratul anfaal aakhirkeeda ayadu waxa weeye xagga istixqaaqa kaliyay ka warramaysaa muyan dhaxal ka warrami haddii la sheego aayadda tan sawnasuulkeeda waxaa la yidhi jaabir ibnu cabdilaahi ayaa jihadaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakara u tageen iyagoo booqanayaa layidhi oo soconayo lugay ku tageen markay u galeen waxay arkeen idoo la miirkaboolay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa weyse qaatay markaasuu biyihii uu ku weyse qaatay ayuu korka uga shubay rasuulka calayhi salatu wasalaam markaasuu soo miiraa baa layidhi kolkaasuu hawdha ilaahi rasuulkiisiiow maalkayga maxaan ku samaynayaa nabigu jawaab celin baa layidhi ilaa aayaddan ay ka soo durto waawna lahay baa layidhi sagaal oo maaragtay walaalahaw lahay oo haweenaha ah qaarkood bay yidhaahdeen marka wuxuu ahay kalaalo ayuu ahay kalaaladan horaan uga soo marno waalida wiilay baa la yidhaha qofaan wiilkiisaana dhexlaynin ama waladul ibne ama waalidkiisa usan joogin waayo hooyo aab waxay ahaadaan taasa hadda ilaahay ka warramaya yastaftuunaka way kaa fidya dalbaanul ilaahay kalaalada qul waxaa u tidhaahdaa allaahu alla ayaa yuftiikum idiin jawaabaaya filkalaalati kalaalada ilaha idinkaga jawaab waa idiwiilaya waana sida kan in imru'un ruux u dha ilaahay halaka haddou halaagsamo qof haddou dhinto laysa lahu xaal uuna u sugnaanin ruuxaas waladun walad una u sugnaanin walaa waalidaa meesha ku jirta weladna ma laha waalidna ma laha weeye walahu waxaana u sugnaaday uktun walaala u sugnaatay wuxuu leeyahay walaashii oo gabarahaa ahaa joogta oo markaasi ukto oo liabaweyna ama ukto oo liaba falahaa waxaa u sugnaada uktadaasw dha ilaahay nisfu maa ah. shay niskiisa taraka uu ka tago akaas falahaa waxaa u sugnaada nisfu maa shay niskiisa taraka akaas uu ka tago marka hadda waxa weeye ukto oo liabaweyna markay joogto midda kaleentood maya haddii kale taas hadii waayo liab yaa imaayo maxayna waxay culimmadu yidhahdaan bahbah ma dhaxasho wahuwa ayuu dha ilaahay akhi isaguna sidaasoo kale weeye yalistuhaa waa dhaxlayaa hadda marka uktadan oo li'abaweynkaagu ayadu waxay qaadanaysaa maalku waxay qaadanaysaa nisbay qaadanaysaa laakiin isagu markuu dhaxlaayo idu ay kalaalo tahay jamiiculmaal oo dhamo isagu qaadanayaa weye ilaahay wuxuu idhi walahu waa usugnaaday sugnaaday uktun walaalowdha ilaahay falahaa ukhtadaas waxaa usugnaaday sugnaaday nisfu maa shay nisfiisa taraka uu ka tago wa huwa isaguna akhi marki waxaa weeye ayadu ay dhimato oo kalaalo ay tahay walaalkeedna uu dhaxlaayo yarituhaa waa dhaxlaayaan laakiin yeerisaadaas maxay tahay jamiica maa tarakaboo dhan uu qaadanaya waase goorme in lam yakun lahaa hadduusan u ahaanin waladun welad haddoon u ahaanin welad doon haddii laakiin waxaa weeye welad ay leedahay oo dakara walaalkeed xabad heli maayo weeye oo waaas waalis xaaisa u noqonaya ama walaasheedaa joogta weeye wixii markaasi nasiibkeeda ka faadli noqda ayuu qaadanayaa weye haddii waxaa weeye oktadu amase aku xagga hooyada ay yihiinne waxa weeye faralkii sudus waa ilaahay waxaanu kusoo marnay suurat awelkeedaan kusoo marnay oo aayaddii yuusiya ayaynu kusoo marnay taa fa in kaanata hadday ahaadaan owdha ilaahay oktaanka weeye isnayni labo hadda idoo halaan soo warana iyo wixii kasii badan weeye falahumaa waxaa u sugnaadowdha ilaahay labadaas iyo wixii ka badan asulusaani laba sulus waa u sugnaada fulisaan maalkii laba markii loo dhigo laba meel bay marki maalkii waxaan dhilahay saddex loo dhigo maalkii markii saddex loo dhigay laba meel qaadanaya min maalkii taraka akhaas uu ka tago wain kaanuu hadday ahaadaan meesha marka warasadii wax dhexlaaya ikhwatan walaalo walaalo weeye rijaalan rag iyo wa haween ruuxan kalaalaha waxaa jooga walaalihiis oo rag iyo haweena fabidakari kii labay waxaa u sugnaaday mislu xadil unsayayni labadii ijigeed nasiibkoodii masalkiisa yubayinullaahu alla waa caddaynayaa lakum idinka sharaayaa diinkum iyo an tadiluu liallaa tadiluu inaydaan lumina wallaahu allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arkuliisa caliimun alay ku cilmi weye ilaahay wuxuu nooga warramayaa haddii waxa weeye ikhwada iyo akhawaadki ay yihiin rag iyo haween isku jira ruuxaana waxa weeye kaala uyo waalidi wiilaaya say u lidakari mil xazil unsay falidakari kii labay waxaa u sugnaaday mil xazil unsayeyni labadi dhidigeed masalkiisa taasaa marka waxa weeye masaladaas ku dhammaatay yubayinulaahu alla waa caddaynayaa lakum idinkow dha ilaahi muminiinow shareeca diinikumaa ku dh diintiina shareecdeeda an tadiluu liallaa tadiluu weeye inaydaan lumina wallaahu allaw dha ilaahi bikulli shayin shay la kulligiisa caliimun aliy ku weeye waxaa ka mida miiraaskan xadiis bukhaari muslim weriyana jiro bala ibnu cajiib laga weriye aakhiru aayatin waay u dhahay laakiin waxau ka wadaa markaas aayatan ugu dambayso faraa'il hoos soo degta aayadan weye marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala